alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sala allahu alayhi wacala alihi wasaxbi wasalam ala amana qof qof xora iibiyo lacagtiisii cunay qof xora in la iibiyaa may banaaneyd maya in la adoonsado qof xora ka war de gaalkii baa la adoonsan karaa so maha gaaladii d maxay ku imanaya adoomadu marka horeba haddii gaalo la qabsado y isdhiibaan dumarkii carruurta addoomay iska noqonayaan ama waa la iska cafiyaya ama madax furasha laga qaadanaya raggiina in la laayo ayaa ugu soo biiraysa iyo inay addoommasaan ku noqdaan laakiin qof xoroo xornimo ku dhashay inuu iibiyo oo addoomo ka dhigto addoon intu ka dhigto weliba lacagtiisana cuno kaasina waa ilaahay baa maalinta qiyaama ku muduciya inta u dambaysa warajulun istacjara ajiiran qof buu soo shaqaaleeyey wuxuu yihi war gurigaa iga shaqee maanta gidaarkaa dhis halkaa ilaa halkaa fastawfaa minhu wuu ka dhamaystirtay gidaarkiibuu dhamaystiray weyaankii walam yucdi ajrah manuu manuu siinin oo intuu marka hora ku yihi waxaasaan ku siinaya ayuu wixiina sii waayey arrin culus inay tahay markaa laga qaadanaya dee hadday ballameen ka warram i war berri baan ku siin doonaaye ama bil kadib baan ku siin doonaaye de waa gaar iyaga wixii shaksiyan qofkan ilan isaga xaqan lahaa qofkan ka dhisay xaqan isagaa lahaay oo uu ka tanaasuli kara xaqiisa hadduu war bilaash baan kugu dhis marki hore lacag baan ku weliye dee waan kaa iska qaado waxba lacag haysin bu ohan kara qofku xaqiisa waa uu ka tanaasuli karaa isagoo xaqa isagu gaarka kuleeyahy walam yucdi ajrah xadiisku wuxuu aada u tilmaamaya inay culus tahay qof intuu shaqaale dirsado haddana xoolihii ka segtaagaya markaa de macno baa soo gudagelaya qofkii shaqaalaha ahaa dowladdu kii cid gaara u shaqeynayey gacanta ka shaqeynayey kii qalinka ku shaqeynayey kii fikirkiisa iyo maskaxdiisa ku shaqeeyey adu wax dee laga shaqeeyo ajiir ajiir waa bimacnaa majuur waa qof lasoo shaqaaleeyey waa faciil bimacnaa mafcuul w waa qof shaqaala xadiiska kalena wuxuu tilmaamayaa ina xaqa ma akhadtum caleyhi ajra kitaab اllah halkaa nimankii qiil weyn baa ugu jira ninkii qur-aanka jiray ya war meesha baa ka soo baxaya wadaad qiilu ku banaystay iyo iyo qindiu ku rito mid damba waayo bay soomaalidu yihaahdeen <laughs> qiilunbuu meela ka baarbaari doonaa waqiila waxaa la yidhi inu qiilkana wax kala maahe bal hadda maslada sheekhow iyo eg me qiila la yidhi de ma kaaba ku soco waaye marka xadiisku wuxuu tilmaamaya in laga qaadan karo inaa xaqa ma can ibn cabaas radi allahu canhuma ana rasuula lahi sal la sl qal wuxu shayga ugu mudan ee akhadtum caleyhi ajran aad ka qaadataan kitaab ullahi weyaan qur in wax laga qaato litacliim walitadaawi in marka laisku daweynayo wax laga qaato qof qof qofkii oo qur-aankii qofka ku akriyaya litadaawi way banaantahay taasi o dee xadiis ku cad xadiiskii abi saciid alkhudri ee bukhaari ayay ku sugnaa asxaabu rasulku diray alayh الsalaatu wasalaam markaa abi saciid alkhudri baa madaxu ahaa marti bay dooneen inay dee reeray martiyeen oo ay usoo hoydeen nimankii baa marti geli waayo waxay hahdeen war waxba idin marti geli mayno ordo naga taga carabtuna martida aad bay u ilaalin jireen oo maadaama dhulkan ay ku noolaayeen dhul biyuhu ku yar yihiin cuntadu ku yar tahay dadku ay aada u kala fogyiina qofka bakaylkaa bakaylnimadiisa aad baa loo tilmaami jiray marka qofku ammaanayaana hadday ku dhahdaan markaa waxa weeyaan dambaskiisaa badan hadday odhan jireen waxay uga jeedaan waa nin deeqsi ah ninka dambaska badan waa nin dee wax badan karinaya soo bahaa oo kolba dabkiisa ma garanaysa haddaba waxay yidhaahdeen waxba idin marti geli mayno way iskaga tegeen oo meelahaasoo kale iska fadhiisteen she dabadeedna waxaa la qaniinayey ninkii suldaankooda ahaa wax kastaba way siiyeen waxba way tar weyey markii dambe yidhahdeen qaarkood waa reedhah waa bal nimankaa halkaa jooga ee ah, dee safarka ahaa bal u taga intaas inu dawo kasoo helnahay way u yimaadeen wax war nimadha sayidkaygii baa la qaniinaya wax dawaa ma haysaan marka abi saciid baa yihi haa waan hayaaye anaa garanaya anaa haye laakiin wallahi inaanan idin daweyneynin inaana ya idin siinayn dawadaasi ilaa aad xataa juclan maana mushkaayad illa ad halkaa noo dhigtaan waayo waad marti gelin weydeen soddon aryaabay kula heshiiyeenba war markii hore saddex neef iyo wax iskaga qallaayda ya soddon arya ayay kula heshiiyeen saddex jeer buu faatixada ku tufay waxaabad moodaa in dabar laga furay riwaayadka qaarkood toddoba jeer inuu ku tufay buu tilmaamay saddex jeer markuu faatixadii ku tufay ayaaba dabar in laga fulay uu iska dhaqaaqay marka arkii waa arig u oofiyeen ballankiio asxaabtii haddana markay xoolii gacanta kudhigan bay war yaadheen eh. war dee mala qur-aanki ilahay bayn ku shaqaysanay xalaali noomaha malaha say iskaga oofsan jireen wa way sugeen ilaa ay nabigii alayh isalaatu wasalaam uimanayeen haddana hadda nimankii ubahnaa inay qashaan wa marka rasuulku alay slat ha qaybsada anigana qaybta igu dara bu nab uri ala waxay tilmaamaysaa in qur-aanka marka la isku akriyayo lacag laga qaadan karo haddaba tacliimta tacliimta axaadiis ka soo horjeedaa timid xadiis sariix ku ah in lacag laga qaato tacliimtu ma jiro xadiiskan oo kale imika dee ma u ixtimaala ma ti labadaba ma isku daweyntiiba mise waa tacliimta labadaba ka suurtaga waxaana keenay xadiis kalaa jiray oo rasuulka ala sala slam nin ba wuxuu yihi kitaabada iyo baan udhigi jiray dad baan masaajka xaggiisa dambe ugu dhigi jiray kitaabada iyo marka qur-aanka kalaan kitaabadu sheegay markaa midkood baa leeb soo hadiyeeyey buui hadiyad bu wuxuu igu keenay leeb suu rasulku i ka aqbasho naar baad ka aqbashay hadaad ka qaadato <laughs> naar baad ka qaadatay aad bay markaa culimadu aqwaal u mareen laakiin qowlka xooga badan waxa weeyaan in laga qaadan karo lacag laga qaadan karo waayo xadiiskan oo kale waa caam ku qeydaya culimada markaa yihi kii tadaawigu ku qeydayay xadiiskan aynu sheegen kale ku qeydeen waxay dhah waa caam kaasina waa khaas waa mutlaq kaasina waa muqayad waay laakiin in ilaahay dartii loo dhigo cilmigaba cilmiga shareecadu ile waa cibaade asalku waa saas inaan waxba din diinta ilahay laga qaadan haddii adduunya laga qaadanayo dee ilaahay ambiyadu odhan lahaa dadka wax ka qaata ya wama asalkum calayhi min ajri in ajriya ila cala llah asalku waa inuu diinta ilaahay iskaga socoto oo dadkaan la kalifin haddiise ay dhacdo dee duruuf baa keenayse qofkiioo xaasle amba caruurle amba mas-uula oo diintiina ay dayacmayso qur-aankiina waliba de u iskaga dee dhaweeyahaygaan iska kaxaysanaya hadaba anigu aan reerkiida carruurtay u shaqa tago ama dee meelahaasan u shaqa tegaya oo diintiiba cidigta la waayo markaa qiil baad haysataa wadaadow maxaad haysataa markaa way laakiin dee abeesadii farta loo taagaa fanaxay u moodaa ma maqashay taa laakiin hasii durkinin haddaba oo waa inaan asalkii laga dhigin adduunyadii qofka ku idhahdo war shilin ma hayo ee eh, maadii dhigi diinta ilahay qur-aankaa dhigi ya dee maxaad ohanaysa maxaad ugu jawaab lahay qofku yihi war qur-aan ilaah yedhi adigoo madrasada haysto oo waliba kira ay kugu tahay meesha maxaad ka ohanaysaa waxaad ugu jawabasa wan iska garanayna soo ma qof ilaahay qur-aan kuu soo doontay qofku yihi wax ibarba horta haddaad aragto qofku ila wax ibaray de waa nicmo weyn isaga laftigiisu waa khayr u ilaahay kuu soo diraye dee ka faidaysa adiga laftigaagu haddaba asal ya la iskaga shubanaya waxaa iskaga shubashadaasi doorasha maxaad ka fahamtay markaa nin baa masaajid tuki jiray oo masaajidkaasoo dabeetno mid ka lacag badan baa u yeedhayo ardoorkana waan een meel ka caano badan baan helay maba qarinaya muxuu ku leeyahay meel meel ka caano badan ambaba uu gorgortamaya wuxuu leeyahay waa in imsa laysiinaya ma wad ahaa dadku saas markaynu saa sheegayna si caama inu hadlaynahay dee rag baa jira iyagoo aan waxaasi ku jirin waana si dadku u badan yihine lakin arrintaas wax soo kordhay rabadaan tu qur soo diyaarinaya bes markay rabadaan baxdana suuquu iska gelaya waxaad mooddaa marka qur ka dhigtay xirfadu ku shaqeynaya dadkuna cod wanaagsan iyo waxaas deegaya marka rasulka muxuu tibay alay islat slaam qaar odhan doona qur noogu luuqee inay jiri doonaan oo iyagu qur-aanka macnihiisiina dhuuxi maayaane ku tadaburi maayaane codkaa yara macaanun bay eegayaan kale uma jeedaan sidaa matala codka la iskaga macaansado kale ayuunbay haddaba waa loo baahan yahay codka macaan qofka qaariga codkiisu macaan yahay dee khushuucda ka qayb qaadanaya waa sax taasi laakin dee asalka maaha saas taasi asalka maaha وعن بن عbاس رضي الله عنهma أن رsuل الlahi صلى الله علي sلم qال وxu hi إن xqa ma أخdتm عalayhi أجرا kitاab الlah أخرaجه البخاriyu marka diinta ilahay hala faafiyo hala dhigo halka qeybato وعن بن cمر رضي الله عنهma qال qال رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم أcطوا si alجira أجرahu mushqaayadiisa si qabla an yajifa intaanu engegin caraqu dhididkiisu xadiisku waa ضaciif macnihiisu waa saxse oo macnuhu waa maxay u dedejiya inta uu weli sii qoyayu gacanta ku hayo markaa waxa weeyaan dee shardi maaha isagoo dhididkiisii qoyii in la siiye lakin o de xadiis ka daciife eh. lakin macnaha waxaa laga fahmayaa ha loo dedejiyo sida axaadiistii hore baynu haynay an abi saciid radi allahu canhu ana nabiya sala اlahu alay slm qal wuxu uhi man istaajara qofka shaqaaleysiya ajiran qof shaqaalaa falyusami lahu ujratahu ha u cayimo oo ha u magacaabo ha hahdo intaasaan ku siinaya ilan hadhow waa la iska hor iman doonaayo rawahu cabdurazaaq wa fiihi inqidaacun ba ku jira xadiisku waa kala gowaye wslah الbayhaqiyu min dariiq abi xaniifa waxaa laga soo reebaya culimadu qaar leyihin intaa cayibaada ah waيstatnى min shardi macrifaة الأjrati ma tacaarafa calayhi الnaasu min alأjra fainahu yajri majra الtaqdiir waxyaalay dadku inta badan in la caymo la war boqol intaasaan ku siinaya boqol kumaan ku siinaya konton kumaan ku siinaya waa sax laakiin waxaa jira waxay dadku isla yaqaanaan inta badan oo tacaaraf caleyhi nnaas oo qofka kuuligaa ah matalan eh, ka shaqeeya magaalo inta uu qaato iyo wastaadku intuu qaato waa la garanaya matalan soo marka haddaan loo cayimina maanta ka shaqe gurigaa ka shaqeeya kuuli ka noqon la ihahdo xaq wuxuu yeelanaya intii la isla garanayay marka intaana waa laga saamxay qofkii inaanu cayimin waayo xadiiska dacfifaha ku jiro laakiin macnihiisuna waa saxiix baabu ixyaai lmawaati wuxuu baabu yahay ixyaai nooleynta almawaati dhulka aan lalahayn dhulka aan noolayn markiisa hore aan noolayn waxaa looga jeedaa wax dhismaa iyo wax wax ka qabashaa beer dhisme calaamad kale laguma samaynin ee waa dhulka asalkiisa iska caadiga ah markaa ereyga mawaat waxaa laga keenay min almowt baa laga keenay waa cadam اxayaat lakin imika waa loga jeeda allalardu lati laa xayaata fiiha min binaaءi aw zarcin wageyrihima walaa malika laha min alaadamiyiin waa dhul dhismana aan lahayn alardu lati laa xayaata fiiha wax nololi aanay ka jirin noloshaas waxay noqonaysaa min binaain dhisme aw zarcin amba zarc in lagu beeray waa la dhooliyay la beero amba la aw gayrihima amba wixii kale oo waxaa dhici karta iyadoon la dhisin oo aan la zarcin in si kale loo nooleeyo hadduu qofkii alaab dhigtay ka waran oo alaab uu ku rogo meeshaas amba markaa de calaamad kale oo uu ku samaysto sees iyo wax lamida ah. inkastoo seesku uu binaanka soo gudageli karo isla markaana dhulkaa haddana iyadoo aan dhismo iyo zarac toonna laga samaynin laa maalika laha min alaadamiyiin aanu bani aadam lahayn dhul baa jira iska bannaan oo qof bani aadani uu leeyahay waxaaba dhici karta beer hore intuu nooleeyey oo uu beer ka dhigtay in dhulkaa beerta dee ay ka baabaaday markaa dhulkii haba iska noqda dhul baaba'sane dee isagaa iminka yeelanaya waayo waa mar horuu mulkiyo waxbuu ka dhisay isagu dhulkaasi dhulkii intaa kasoo hadhayba waxaa la dhaha amwaat marka muhim waxay kusoo wariyeen dhinaca kale fuqahadu waxa laga ina alardu alatii laa yamlikuha axadun waa dhulka qofna lahayn walaa yatacalaqu biha manaaficu mushtaraka manaafic mushtaragiina aanay ku jirin intaa soo kordha waa maxay alardu alatii laa yamlikuha axadun dhulka aanu lahayn walaa yatacalaqu biha manaaficu manaaficu mushtaraka wax la wada in aanay ku qumin meesha oo maxaa looga jeeda wax la wada leeyahay tahay wado la wada maro hadday tahay meel xoolaha la wada daajiyo oo dadka ka wada dhaxayso o la wada leenahay haba banaanaatee amba ay tahayba ceelkii ceelashii biyaha dhulkii loo fadhiisanayey laga cabaayey sidaynu axaadiis daba ku arki doono waa taa qofku haddaba dhulkaa isagu dadka uga horeeya wuu mulkiyi karaa weeyaan maxaase uu ku mulkiyaya axaadiista inoo caddaynayso wa can curwata curwa bn zubayr raximah اllahu can caaisha radi allahu canha ana nabiya salى اlahu alay slm qaala wuxuu yihi man camara ardan qofka dhul camira laysat liaxadin dhulkaasoon cidi iska lahayn fa huwa axaqu biha isagaa u xaq leh isagaa u mudan qaala curwa wuxu yhi markaa curwa bn zubayr weyaan waqadaa wuu ku xukumay bihi qadaagan isaga ah kaa nebigu yihi alayh sala slam isagaa u xaq leh cumaru cumar baa ku xukumay cumar bn khadaab fii khilaafatihi khilaafadiisa rawahu albukhaariyu bukhaari baa soo wariyey xadiiskan markaa cumar bin khadaabna wuxuu dabaqay hadalkii nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ayuu isna camaliyan u dabaqay u yihi qofka dhulkaa nooleeya isagaa iskale laysat liaxadin man camara ardan laysat liaxadin maay maxaa ku baxay wixii mulkigi ku sugnaa dhismo iyo waxan kale lagu sameeyey banaan cidlaaha ayuu isagu dhistay amba markaa bustaanuu ka dhigtay amba ceeluu ka qoday amba seesuu ku sameeyey isagaa u xaq leh haddii lagu qabsado war waad ka gardarantay ba l qofka ku qabsaday wa can saciid bn zayd radi allahu canhu can nabiyi sala اlahu alay slm man axyaa ardan qofka dhul nooleeya meytatan aan nooleyn fahiya lahu iyada fahiya dhulkaasi lahu isaga u aatay rawaahu wa xasanahu tirmidiyu saddexdii baa wariyey tirmidina xasan buu ku sheegay saddexdaas y ahayd law sugada aye haye a bukhaari iyo muslim iyo ahmed aye man hum halaat rag baa muqadimadii baarbari arkaya <laughs> turtabaanka kala kitaabka bilowgiisa ku noqoteen haye haye a ah. abu dawud iyo tirmidi iyo nasaa-i weeyaan ibnu maaja waa ka maqnaa oo cala alaai haddaan ku ihahdo istilaaxaadkii iyo sheekhu hadalkii xagga hore inoogu soo sheegay la saxo khitaabka uu inoo sheegay cala alaa wixii intaa ka soo hadhan waan cadaynaya o ki kula wa qaala wuxu uhi markaa tirmidi ruwiya mursalan xadiiskan oo mursalan la soo wariyey wa huwa kamaa qaala waa sidaa uu yidhi waxaa odhanaya ibn xajar inuu xadiiskani mursal yahay wakhtulifa waa se la isku khilaafay fii saxaabiyihi saxaabigiisii baa la isku khilaafay mar hadduu mursal noqday dee saxaabigii lama hayo weya markaa macnaheedu faqiila waxaa li markaa saxaabigii jaabirun waa jaabir waqiila waxaa li caaisha waqiila waxa li cabdillahi bni camr waraajixu اlأwalu sida raajixiina waa ka hore alأwal jaabir marka xadiiskan imika waa marfuuc qeybtan hore ee rawahu halaathu sheekhu weli isagoo mursalana waa marka wuxuu tilmaamaya waana saxiix xadiisku marka lasoo ururiye in qofka dhul noolay xadiiska horunbuu la yahay man camara ardan laysat liaxadin fahuwa axaqu biha iyo qadaagii cumar buu waafaqaya wacan saciid bn zayd radi allahu canhu can nabiyi sala lah ala sl qal wuxu man axyaa qofka noolay ardan dhul meytatan fahiya lahu meytatan markaa waa maxay macnaheedu laysat liaxadin baa la macnaa laysat liaxadin ayaa la macnaa وعن بن cabاs radي الlه عanهuma أna sacb بن jathama sacb بن jathama radي الlahu canhu akhbarahu wuxuu u waramay ana الnabiya salى الlahu alay slm qaala inuu yihi laa xima seera ma ahaanin ila lilahi alla mooyaane iyo walirasuuli rasuulkiisa seera ma jiro laa xima seera ma jiro ila lilahi ay ilaa an yakuuna inuu ahaado mooyaane lilaahi mid ilaahay u ahaaday iyo walirasuuli rasuulkiisa mid u ahaaday mooyaane rawaahu albukhaariy seeruhu wuxuu ka mid yahay isaga laftiisu waxyaalaha dee dhulka lagu mulkeeyo oo waa dhul qof iska oodanaya dhul weyn oodanaya oo dabeeta doogii iyo ceshanaya waxaa marka xadii adiladan hore maxay tilmaamaysay qofka dhul nooleeya inuu isagu xaq leeyahy soo maha haddaba dhulkaa uu nooleynayo waa dhul wax ka beerayo amba dhismo uu ka sameeyey iyo wax lamidabuu dee ku mulkiyey soo maha hadduu dhulkii xooluhu daaqayeen amba dhul weyn iska ooto ka waran doogii uu ooto ama biyihii uu ooto aanu isagu markaa soo saarin xadiis dabaynu arki doonaa annaasu shurakaahum fi halaat inay dadku saddex ku shuraakoobayaan markaa qof qof gaari seero ma samaysan karo laakiin yaa seero samayn kara laa xima ila lilahi walirasuulihi o rasuulku wuu samayn karaa alayh salatu slam wuxu ohan karaa intaa yaan la daaqin waqtigiisa amiirkiina wuu samayn karaa wuxuu ohan karaa xoolaha halkaa sekada iyo xoolaha haniimada iyo xoolaha kala la daajinaya marka waa lilaahi markaana oo wuxuu u arki karaa maslaxa caama xoolihii iyo wixii maslaxadda caamkaa ah buu arki karaa qofkii imaamka ahaa wuxuu odhan karaa intaasi waa looma dhowaanayo isagu wuu samayn karaa maadaama uu dan caama ku qabanayo tukaas aan u samaysanin laakiin hadduu qof iska ooto seerahan san imika dadku ay samaysaan dad dhulka iska seeraysanayaan waa arrin xaaraan oo banaanayn dadkan imika cawska ooteed aragteen beeruus ay u badayin waxay oodanayaan cawsig bay oodanayaan la wada lahaa dabeetna xoolihii baa laga yaba meel al meel daaqaan inay ana sacd bin jaaab radi allahu canhu ahbarahu wuxuu warramay ana nabiya sala lah ala sl qal wuxu uhi laa xima ila lilahi walirasuuli halka waxa laga qaadanaya saxabada laftooda inay xadiiska sii kala warin jireen cabdillahi bn cabaas dee marar badan baanu axaadiis badan soo gaadhin oo waa kan kasii wariyey ayo sacab bin jaaab laa xima seera ma jiro ila ilaa an inuu ahaado mooyaan lilaahi alleh oo alle dartii loo sameeyey wax caama loo sameeyey walirasuulihi rasuulkiisa loo sameeyo rasuulku alayh slat slam waqtigiisii isagu uu sameeyey amaba dee rasuulku amar uu bixiyey oo waxay uu maalan uu samayn jiray oo kale lagu samaynaya rawahu buhaariy wacan ibn cabaas radi allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alay darara dhibi ma jirto walaa diraara isdhibidina rawahu axmedu wa bnu maaja xadiiskan waynagii kusoo barray xadiis arbiciinka oo sharax dheer laga bixiyey macnihiisana culimadu ay tafaasiil badan ka bixiyeen macnuhuna wuxuu kusoo ururayaa inaad adigu cid dhib gaadhsiisay iyo oo aada dhibta u qastasay inaan u qastin laa darara walaa diraarna diraarkiina inuu uqastiyo dhib uu uqastiyey iyo mid aan uqastin ma jirto laa darara dhib uu uqastiyey ma jirto walaa diraara mid uqastiyeyna eh, laa darara dhibi ma jirto aanu uqasdini walaa dirara mid u qasdina ma jirto laa darara dhib qofku cid dhibaa ma jirto walaa dirara isdhibidna oo isagu ugu talagelayo markaa waa qaacido guud oo waxaa a ah. halkan baabkan xagee buu xadiiskani kala xidhiidha waa tii culimadu sheegeen xadiskani waa qaacido guud waa laba erey lakin macna weyaan waxaa soo gudagelayay wax kastoo dadka dhibaataynaya hadduu qof dariiqa guri ka dhisto haduu qodax dhigo hadduu wax kaloo xanibiya ku sameeyo waa darar iyo dirar hadduu jaarkiisii wax ku dhibaateynayo haddii matalan wax kale oo dadka dhibaataynaya uu sameynayo tusaale ahaan cashar baa hadal dhaadheer buu ka hadlaya ama xataa qur-aankii waa inuu hoosu dhigo saasoo kale seerihii amba dhulkii hadduu waddadii ceel ka qodo dadku marayeen ama meel loo wada baahnaa uu arrintaas amaba waxa uu sameynaya seeraha waxa uu samaystay ay darar keenayso dhul banaanaa oo markaa dadkao dhan ay ayuu isagu beer ka samaystay diraar baa ka imanaya waa iska daynaya walahu min xadiisi abi saciid miluhu wa huwa fi lmuwaa xadiiskan walahu wuxuu soo wariyey imaamu axmed min xadiisi abi saciid miluhu isagoo kale wahuwa fi lmuwaai muwaai imaam maalikna ku yaala mursalun mursalan mursalun walahu min xadiisi abi saciid miluhu wahuwa fi lmuwa mursalu muwadac dhexdiisa mursal buu yahay wa huwa fi lmuwadai mursalan haddii la kor dhabanayo isagoo mursala buu ku yaalla wey an samura bn judub radi allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sala man axaata qofka wareejiya qofka oota xaa-idan beer iyo bustaan calaa ardin dhul wareejiya fa hiya lahu iyada u ahaatay xaaidkaasi beertaas rawahu daawud wasaxabi jaarud xadiiskii horu lama cadeeyo waxa weya isagu beer oota weyaan beertaas oo xaayilka inta badan muxuu bustaanka wax ka beerayin de ee maaha ninkii iyo cawska oodanayay maaha kaasi waa gaar isagu wala inu qofka oodaa ku sameeya ama dayr ku sameeya amba dhagax ku wareejiya wuxuu doona ha noqdee axaada qofka wareejiya xaaidan bustaan calaa ardin dhul aan cidi lahayn fahiya lahu rawahu daud wasaxaxahu ibnu jarud wa can cabdillahi bn maqafali radi allahu canhu ana nabiya sala lah ala slm qal wuxu uhi man xafara biiran qofka ceel falahu arbauna diraacan wuxuu leeyahay afartan dhudhun cadane oo ah firko limaashiyatihi maashiyadiisa rawahu ibn maaja bisnaadin daciif cadanku waxa weeyaan meesha xoolaha marka la waraabinayo la fadhiisiiyo iyo fardaha iyo dhulkaasi la fadhiisiiyo markaa qof hadduu ceel qodo ceelkii afkiisun dee la odhan mayo leedahay intaa xoolihiisa way fadhiisan karaanna isagaa le oo waa waa la siinayaa afartan diraac baana lagu xadiday wain kaana alxadiisu daciifan xasan albasri cancanadiisi baa ku jirto yaa ka mid ah cillo kalena waa la sheegay xasan albasri waay marka allahu mustacaan shareecadu meel kasta de ka hadashay qof waliba xuquuqdiisi bay caddaysay hadduu markaa qof ceelkii markuu qodo idhaahdo xoolahayga intaasaa u xidhan oo intaana way ka cabayaan oo laba kilomitr amba saddex kilomitr amba wax lamida iska ooto waxaa leey waxba kama jiraan warkaaga intaasaa lagu xadiday arbacuun diraaca baa lagu xadidayo waaba waxaan ka badnayn baa laga yaabaa labaatan mitr labaatan mitr cadankuna waa mawdinu alibili wamar wa mabrakahaa waa meesha geelu fadhiisto xawla اxawd wa marbad اlghanami xawla اlma marka af somali bal u sheega saba a anigoo sabi un ahoo siigadoon isku aasiyo sabada saba reer ka fogaaneen gabayga way igu sugnaayeen yani siduu yahay agna kaana siibkana <laughs> gabaygaas